بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومجلسكii labaad kana mid aha majaalistii aynu ku tacliiqinaynay kitaabkii safiinaة النajا fي ma yajibu calى اlcabdi limowlaah uu iska lahaa caalimkii weynaa ee mucallimka ahaa salim ibni cabdillaahi bni sacd bni cabdillaahi bni sumayr alxadramiyi ashaaficiy raximahu allahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu bismi illaahi araxmaani araxiim xalay baa wixii muqadimo ah aynu dhammaynay insha allahu caawa ka dambe su-aaluhu way bilaaban xalay baa lasoo sheegtay bismi illaahi alla magicii allihii alraxmaani naxariis guud naxariisanayey alraxiimi naxariis gaanaanaxariisanayey ayaan kitaabka ku bilaabi ama ku alifayaa sidii caadada musanifiinta u ahayd kutubta qora ayaa sheekhu raxmatullaahi calayhi wuxuu ka bilaabay basmalada ereyga basmalaha albasmala waa bismillaahi oo naxti lagu sameeyey oo la qoray naxti kolbasaa u taqaana alxamdalah alxawqalah alhalaala wakuka basmalada in lagu bilowdo kutubta waxay ku dayanayaan kow kitaabka alle subxaanahu wa tacaala oo qur'aanka ah oo marka labaade waxay ku camal falayaan xadiid culimmada qaarkeed ay taxsiiniyeen culimmada qaarkeedna ay tadciifiyaan oo ah arrin kaste oo shaani iyo howl iyo maxaan dhahay ahmiyad leh oon bismillaahi lagu bilaabanin shaygaa waa shay daba go'an waa shay aan dhammaystirnayn culimmadu waxay dhaheen xitaa xisi ahaan iyo muuqa ahaan haddii u dhammaystirmo macno ahaan uma dhammaystirmayo oo barakadaa shayga laga qaadaa marka bismi illaahi culimmadu sidaasay ugu bilaabaan bismi illaahi araxmaan araxiim mabaaxid fara badan bay leedahay mabaaxidteeda ka sheekayn mayno qayb waa waxaa lagaga sheekeeyaa sarfiga qaybi naxwaha lagaga sheekeeyaa inaku axkaam fiqihaan maraynaa qaybta axkaamta ku saabsan bisminka ayaynu kaga hadlaynaa bismi araxmaan araxiim in la yidhaahdo mararka qaarkood waajib ayay noqotaa mararka qaarkoodna sunno ayay noqotaa mararka qaarkoodna karaaho ayay noqotaa mararka qaarkoodna xaaraan bay noqotaa laakiin ibaaxo ma noqdo ma noqoto bismi illaahi araxmaan araxiim waxay waajib noqotaa salaada markaad faatixada akhrinayso bismi illahi araxmaan raxiim haddaad ka tagto madhabkeenna wax salaada oo kuu jirto malo lianna aayatun min alfaatixati ayaad ka tagtay bismi illaahi araxmaan iraxiim mar bay xaaraan noqotaa mar may xaaraan noqotaa arbi la yaaba mar bay xaaraan noqotaa oo waxay xaaraan noqotaa shay isaguba muxaram lidaatihi ah markii aad samaynayso ilaahay kaa badbaadiyey inaad bismi ku bilowday ihaano waay waa xaaraan khamri baa qofkii uu cabaya bismi illaahi buu yidhi xaaraan wey gogolaafuu samaynaya bismi illaahi buu yidhi xaaraan wey qof muslim uu dilayaa bismi illaahi buu yidhi xaaraan wey idan markaasna xaaraan bay noqotaa marmarka qaarkoodna karaaha ayay noqotaayo shay isaguba makruuhun lidaatihi ah waxyaalihii makruuhaadkaahoo dhan markii qofku uu samaynayo inuu bismillaahi dhaho iyadina karaaha ayay noqotaa sunno ayay noqotaayo kitaab markaa bilaabanaysa iyo cunto markaa cunaysa yani asal waxay u leedahay annadb ayaa asal u leedahay ibaaxa ma noqotaa mise ma noqoto bismillaahi ibaaxa ma noqoto axkaamu takliifiya shantahayd ibaaxa ayaad ka reebi sababkaad ooga reebina qaacido fiqiha jirto oo la yidhaahdo maa kaana asluhu nadb waxaa asalkiisu uu sunno yahay laa tactariihi libaaxay dhahaan ibaaxa kuma imaato asal ahaanba marka shayga asalkiisu bismillaahi waxaa sunno asal waxaa inay sunno tahay baa asala marka ibaaxa kuma imaato bismi illaahi araxmaan iraxiim bacdeeda iyo ismigii iyo waxa waxaan dheh axkaam kale laga hadlaa ka hadli mayno wuxuu yidhi sheekhu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad lilaahi eeba ayay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiina uunka iyo caalamka rabbigooda ahaa wa bihi alle keligii unbaa nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa calaa umuuri ddiini am calaa umuuri ddunyaa adduunyada arrimaheeda iyo wadiini wa calaa umuuri ddiini diinka arrimihiisa sala allaahu allaha u naxariis ziyaadiyo ama wasala allaahu allaha ammaano wasalama nabadgeliyo calaa sayidina sayidkeenni muxamedin muxamed ahaa khaatamin khaatamin khaataminnebiyiina nebiyaasha lagu khatimay khaatimin nabiyiina nebiyaasha kii khatimay ahaa wa aalihi aalkiisana allaha u naxariisto oo allaha nabadgeliya iyo wasaxbihi asxaabtiisa ajmaciina idaylkood walaa xawla ka warwareegaysi macsiyada iyo sharka iyo xumaan aan kaga warwareegaysanno iyo xiilad walaa quwata awood aan karno daacada iyo khayrka iyo waxa wanaagsan lanaa nooma sugnaanin weeye ilaa billaah ilaa bicawni illaah alla kaalmeyntiisa uun mooyeen allihii alcaliyi ee sarreeye allihii alcadiimi ee weynaa sidii daabiga culimmada musannifiinta u ahayd wuxuu ku xijisiiyey xamdalada oo alxamdu lilaahi ah xamdiguna iyo shukriga culimmadu way ka hadlaan meelaha iyadana looga hadlaa laakiin haddii aan kala tafriiqino xamdiga iyo shukriga isaga oo kooban culimmadu waxay yidhaahdaan xamdiguna marmar buu gudawan yahay shukriguna marmar buu gudawan yahay bimacnaa meelana waa u ka dhexeeyaa oo waxaa loo yaqaano alcumuum alkhusuus alwajhi alcumuum alkhusuus alwajhi waxaa weeye waxna sheer baan ku nahay waxna adaa ila dheer waxna anaa kula dheer khusuusiyaad baad leedahay khusuusiyaad baan leenahay wax mushtarak aana wey jiraan xamdigu wuxuu noqdaa qof nimco kuu sameeyey waad ku xamdin qof aan nimco kuu samayninna waad ku xamdin amaa shukrigu shukrigu qof nimco kuu sameeyey baad ku shukrin bas idan labadaa dhinac markaan fiirinayaa gudaweyn xamdigaa gudaweyn xaggee laga xamdiyaa iyo aalada lagu xamdiya ama lagu shukriya markaan fiirinana shukrigu qalbiguu noqdaa ictiqaadu eh, wuxuu noqdaa lisaankuu noqdaa oo carabka ah jawaarixda xubnaha ayuu shukrigu noqdaa laakiin waxbaa lagu xamdin markii la dhaho xamdigu waxaa weeyaan uun billisaani faqad dhinaca markaan fiirinana yaa gudaweyn shukrigaa gudaweyn nin shaaciraha wuxuu yidhi alxamdu bihanaa'i muطlaqan badaa kaana jazaa'a nicmatin aw ibtidaa washukru ma kaana jazaءa linnicam falxamdu min da lwajhi waxdahu acam wاshukru yaأti cinda kuli shaarixi biاlqalbi wاllisaani wاljawaarixi wاlxamdu biاllisaani laa gayru wusim faاshukru min da lwajhi waxdahu acam shukriguna meel buu ku badan yahay ama la dheer yahay xamdiguna sidoo kale meel buu la dheeryahay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin allahi bay ka hadlaan laakiin ka hadli mayno rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah ee barbaariyey tarbiyada rabbi subxaanahu watacaala uunkan uu tarbiyeynaya labay u qaybsantaayo tarbiya caama iyo tarbiya khaasa ayaa kala jirta tarbiya khaasa waa cinaayo gooni oo qofka muslimka rabbi subxaanahu watacaala uu ilaalinayo oo tarbiyeynayo tarbiyana asal ahaan waxaaba la yidhaahdaa xaalad in lagaa raro xaalad kale lagu wareejiyey ilaa meesha ugu fiican aad ka gaadhay idan gaalka rabbi subxaanahu watacaala uu tarbiyanaya laakiin tarbiya caama leanna tarbiyada waxaa ka mid ah gaalka rabbi subxaanahu watacaala uu tarbiyaynayo inuuba abuuray oo ahaysiiyey ayaa ka mid ah wabihi nastaciinu calaa umuuri addunya buu sheekhuu yidhi rabbi subxaanahu watacaala baan arrimaha diinta iyo arrimaha adduunyada dhammaantoodba kaalmo ka weydiisanaynaa wabihidan waxaa loo soo hormariyey taqdiimu lmacmuuli calaa caamilihi waxay dhahaan xasri ayuu faa'iidayaa saa darteed baa waxa markaad fasiraysa waxaad dhihi wabihi ilaahi unbaan erayga un baan culimmadeena soomaaliyeed waxay fasirayaan ereyga iyo xasriga ahaa ayay rabaan inay raadiyaan nastaciinu ayaan kaalmo weydiisanaynaa isticaanada markaad kaalmaan weydiisanaynaan leedahay qofka aad kaalmada weydiisanayso ba'da geli qofkaaad u weydiisanaysad ku duulaysa ama inaad aad qabato rabtana calaa geli watacaawanuu cala albiri waataqwa astaciinu billaahi calaa kada laakiin astaciinu cala allahi haddaad dhahdo ilaahay baa duulaan ku tahay balaayaa kugu dhexin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya addunya umuuraheeda inuu rabbi subxaanah wa tacaala kaa xifdiyo sharkeeda iyo fitnadeeda iyo waxaasoo dhan diintaadana rabbi subxaanah wa tacaala uu kuu ilaaliyo rabbi subxaanah wa tacaala keligii ayaan kaalmo weydiisanayna sala allahu wasalama salligu waxaa weeyaan laba waa lagu fasiraa naxariisna waa lagu fasiraa ammaanna waa lagu fasiraa nebi moxamed salawatullahi rabbi wasalaamu alayhi markii lagu salinayo culimadu waxay isweydiiyeen naxariis nabi moxamed salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi waabay u xasishee naxariista loo weydiin maxay tahay waxooga jawaabeen naxariis zaa'id ah sala allahu allah u naxariis ziyaadiye bay marka la yidhaahdaa markaad fasirayso ama waa ammaan waana miduu abulcaaliyat alrayaaxi fii saxiixi albukhaari uu ku fasiray hanaa'ullahi subxaanahu wa tacaala calaa cabdihi fi lmala'i alaclaa weeyaan ereyga asalaad ahaana luga carabiya intaana sharciga ahaan loo degin macaani fara badan buu leehayoo qad fasaru salaata bilbarakati wa bilqiraa'ati wa bilkaniisati wa biاdducaa'i wاlqiraa'ati waqad ata shawaahidun likulli waaridi qad fasaru salaata bilbaraka allahuma salli calaa aali abi awfaa buu yidhi nebi maxamed salawatu llahi rabi wasalaamu caleyh barakee wey ama alqiraa'a walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha weeye ama adducaa wasalli calayhim weeye ama alkaniisa wabiyacun wasalawaatun wamasaajid weeye shawaahid baa u imaatay buu yidhi mid kastana shawaahiddaa uu ka warramaya weeyaan sala allahu wasalama salliga in ammaan lagu fasiro ayuu ibnulqayim raxmatullaahi calayhi ayuu aad u xoojiyey shan iyo toban wejna u keenay kitaabkiisa uu ka qoray salliga nebi moxamed salawaat ullaahi rabbi wasalaamu calayhi jalaa lafaam fi salaati wasalaami calaa khayri alanaam marka ammaan ayuu yidhi ammaan buuna ku fasiray juhduu keenay waxaa ka mid ah qowluhu subxaanahu watacaala wabashir asaabiriin aladiina ida asaabathum musiibatun qaluu ina lilahi waina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma salawaatun haddaad dhahda naxariis waraxmatuna naxariis cadfigu luqa carabiya wuxuu keenaabay dhaheen taqaayur kala bedelnaan waxay dhaheen marka salawaad inaa ammaan dhahdo raxmatuna naxariisa dhahdo oo juhudu keeni sal allahu wasalam calaa sayidina muxamadin muxamed ahaa khaatam ama khaatim labada erayba waa caadi dad khaatam dhahdana de waa faacal oo bimacna mafcuul laga wado ism mafcuul oo nebi moxamed baa lagu khatimay ambiyada ah dad khaatim dhahdana isagaa khatimi weeyaan labada dhinacba waa caadi wa aalihi aalkiisa aalku waxaa weeyaan maqaamyo ayuu kale leehay qaraabatuhu sala allahu calayhi wasalam waa la yidhaahdaa laakiin hadda markan ducada aad joogto ummatulijaaba weeye ummatulijaaba waxaa laga wadaa kii taqiga ahaa iyo kii caasiga ahaaba leanna ka caasiga ah ayaa ugu baahi badan in loo duceeyo wa saxbii asxaabtiisa asxaabtana nebi maxamed salawaatullaahi rabbi wasalaamu calayhi waa intii la kulantay nebi maxamed oo maxaa la dhihi jiray ay rumeeyeen islaamnimona uu ku dhintay man laqiya la kulmay weeyaan ee qofkii arkay ma ah wa ilaa haddaad aragti aad dhahdo dee saxaabada qaarkeed baa bixi oo waxaa la dhihi jiray in dhala aayo cabdulaahi ibnu maktuum uu ka mid yahay ereyga saxbi aha waa jamc saaxib jamacyo fara badanna luga carabiya uu leeyahy qad jamaca saaxiba ahlu lugati biwasni shubbaanin wawasni furhati waarakbi waاljiyaaci waalashaadi kda الصaxaabatu bifatxi saadi lixdaa jamac buu luga carabiya ku leehay ajmaciina idiinkood walaa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcaliy اlcaظiim fi الصaxiixayn min xadiidi abi muusa alashcari waxaa ku sugan nebi moxamed salawaat ullahi rabbi wasalaamu calayhi inuu yidhi kanzun min kunuuzi اljanna waa kayd kaydadka jannada ka mid ah weeye idan qofku inuu ku dadaalo ayaa la rabaa macnaheeda alimaam muslim fii sharxihi calaa muslim wuxuu ku soo arooriyey imaam nawowi mutaqaarib weeyo macnaheedu way isu wada dhow yihiin tii aan marray baana ugu dhow oo ah walaa xawla xeelad ka warwareegaysi macsiyada alle sharka inaan ka xeeladaysto awood uma lihid sheekh ilaahay inuu ku kaalmeeyo mooyeen sidoo kale walaa quwata daacada iyo khayrka iyo cilmiga inaad barato iyo inaad u samirto awood uma lihid rabbi subxaanahu wa tacaala in uu kuu kaalmeeyo uun mooyeen macnahaasaana ugu wanaagsan waynu ka soconaynaa faslu wuxuu sheekhu bilaabay arkaanu lislaam iyo arkaanu uliimaan iyo macnaa laa ilaaha ila allahu inuu ka waramo intuusan ka waramin axkaamu ahaara leanna tahaaro yaa looga baahan yahay qof muslim ah looga baahan yahay qofku muxuu islaam ku noqon alacmaal aldaahira walacmaal albainiya acmaal adaahira in laga helo tii islaamka ahayd tii baatinkahayd oo iimaanka ahayd in laga helo markaasaan tahaaro ka dalbaynaa oon tahaarada maxaa la dhihi jiray baraynaa idan xikmad weyn baa ku jirta wuxuu yidhi faslun haadaa kani fasilunkii intii hore iyo intan dambe ayuu kala faslinayaa arkaanu lislaami islaamka tiirarkiisu khamsatun shan weeye shahaadatu an laa ilaaha xaq wax lagu caabuday iyo rabbi lagu caabudayey ilaahay lagu caabuday inuusan jirin qiritaankeeda weeye ilallaahu alla uun mooyeen wa anna muxamedan nebi muxamedna inuu yahay in la qiro weeye rasuulullaahi kuu rabbi soo diray salawaatuullahi rabbi wasalaamu calayh waa iqaamu salaati salaada oogitaankeeda weeye wa iitaa'u zakaati zakada bixinteeda weeye wa sawmu ramadaana ramadaan soonkiisa weeye wa xajulbeyti beytka xajitaankiisa weeyaan iyo qasadkiisa loo qasto man qof uu u qasto istidaaca awooday ilayhi beytkii sabiilan min jihati wadda uu awooday halkan wuxuu ka warramay arkaanulislaam arkaanulislaam iyo arkaanuliimaan dee axkaamteeda arkaanuliimaan waa caqiido arkaan lislaam rukniga koowaad oo ah shahaadatu an laa ilaha illa allahuna waa caqiido marka caqiido haddaa u baahan tahay markaan sigiiska qaybta sigiiska adaadi soo maa marka innaku waynu ka soconaynaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah asagaa macnaheeda soo wada ee baxaq lagu caabuday inuusan jirin ila allaahu ilaahay uun mooyeen wa anna muxamedan rasuuluullah nebi moxamedna kuu rabbi soo diray inuu yahay inaad qirto weye iqaamu salaa salaadda inaad qimto salaadda waan baran doonaa waan arki doonaa waita zakaa zakada bixitaankeeda wey in la bixiyo wasoomi ramadaana ramadaan in la soomo waxajul beyti beytka xajitaankiisa weeye man baa xajin istidaaca awooday ilayhi beytkii sabiilan min jihati wadda u awooday intaana ka bixin axkaamta tan arkaanulislaam ah waxaan rabaa in la ciraabo waxajul beyti man intaa basaan rabaa in la ciraabo lagu faatixeeya snaxwe ma akhrinayn yaa lagu dhowraa ma la dhihi jiray aysha lala duufan rabo albeyt iyo man baan raba albeyti iyo man man ya man him ya ya mcraan bedel walilaahi cala اnnaasi xiju lbeyti man baa bedel ah man maxaa craam faacil albeytina fucuulkii axsanta xajna waa master axsanta waa masdaru mudaafun limafcuulihi manna waa faacilki axsanta jamiil arkaan alislaam ay intaa waa litanshiid bas arkaan alislaam hadduu qofku rukni ka mid ah ka tago waa tiir tiirarka islaamka ka mid ah hadduu ka tago xukunkiisu muxuu noqon horta mid waa isku waafaqsan yahay dee hadduu ka tago inuu xerada islaamka uu ka baxayo oo ah shahaadatu an laa ilaha ila allah wa anna muxamedan rasuulu taa xagga u dhig salaadda usoo gudagal salaadda qofku hadduu ka tago rukni min arkaan ilislaam weeye isagu islaamka ma ka bixi mise kama baxayo waan kala qaadayna insha allah waana gaari doonna axkaamteeda haddii uu oga tago juxuudan wa inkaaran diidma qayaxan war salaada tuko ilaahay iguma waajibinin buu taagan yahay wax waajibo ay tahayna ma laho kaana asaga xerada islaamka uu ka bixi hadduu laakiin u diidan yahay uusan tukanaynin wahsi iyo cajzi iyo tahawun iyo kaslaan io oga tegayo waxaan dhahaynaa kaa culimmadeena shaaficiyadaha gaal ma aha ayay dhaheen xeradii islaamkana kama bixin laakiin wax badan ma dhaamo waxay dhaheen markii la joogo tayamumka haddii aad biyo hayso isaguna uu ooman yahay ma siinaysid eygaaga iyo kuwaasaa iska siinaysaa ha dhinto isagu kow hadhow kolli waa la dili lahaa ha dhinto jamiil amaa axkaamtan kale iitaau zakaa iyo soomu ramadaan iyo xajulbeyti man istidaaca saddexdan kale arkaantaha xerada islaamka kama baxayay dheheen qofku hadduu laakiin diidma la yimaado ayadu waa war kale faslun haadaa kani faasilun arkaanu liimaani iimaanka tiirarkiisu sittatun lix weeye an tu'mina inaad rumayso weeye billaahi alle iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulihi rusushiisa iyo walyowmi alaakhiri wa bilyowmi alaakhiri maalinka dambe wa bilqadari qadarkii inaad rumayso khayrigii khayrkii iyo wa sharihi sharkiisa wa min allaahi eebba xaggii inay ka aadeen tacaala sarreey arkaanu liimaan lixdan weeye aliimaanu billaah ilaahay iimaanka lagaa rabo waxaa weeyaan joogitaankiisa iyo maxaa la dhihi jiray asmaadiisa cibaadada inuu keligii leeyahay asmaa ulxusnaa inuu leeyahay wasifaat ulculaa inuu leeyahay malaa'igtana inaad rumayso inay yihiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun inaad rumayso kuwii laguu sheegay acmaashooda wa kutubihii kutubta kuway yihiin inaad rumayso wa rusulihii rusushiisa ayadana inaad rumayso wixii laguu sheegay magacoodii kuwaan laguu sheegin dhammaan wa alaakhiri maalinka dambe yowm alqiyaamaha inaad rumayso wa bilqadari qadarkana inaad rumayso khayrii wa sharii min allahi tacaala qadarkuna waa masale aada u weyn oo caqiidada masaa-isheeda kuwooda ugu ad adag ka mid ah weeye qofkuna markuu fahmown inuu ka hadlo wey wa ilaa waxa social mediaha ka socda ayaa ka dhici qadarka oo ah in lagu fataabilaaso oo wax badan ay ka dhaco dad badan diinta ay oga baxaan oo maanaa fahmin diinta dhanba maanaa fahmin ay ka dhacdo haddii arkaanuliimaan qofku hal mid oo ka mid ah uu ka tago waa gaal lixdaba waa isku mid wey marka arkaanulislaam la mid ma ah faslun haadakani faasilun waa macnaa laa ilaaha ila allaah laa ilaaha ila allaahu macnaheedu laa macbuudo weeye mid la caabudo ma jiro bixaqin xaqna lagu caabudo filwujuudi oo koonka iyo ifka saaran ila allahu alla uun mooyeen laa ilaaha ila allahu macnaheedu waxaa weeye mid ifkan jooga ifka dhexdiisa jooga oo la caabudo oo cibaado mutay xaqna ku mutay ma jiro ila allah laa ilaaha ila allah waxay ka koobantaha nafyi iyo ihbaat laa ilaaha waa nafyi waa diidmo ila allahuna waa ihbaat weeye iyo sugitaan iyo ogolaansho weeyaan marka ilaahyo badan waa jiraan tif weeye oo dibi baa la caabudaayo oo dhagax baa la caabudaayo oo dad baa la caabudaayo oo timaa la caabudaayo oo wax kastaa la caabudaa laakiin kullu haulaai waxaa lagu caabudaa calaa baailin baa lagu caabudaa mid xaq lagu caabudo waa rabbi subxaanahu watacaala tacaala keligii macnahaasa weeyaan macnaa laa ilaaha ila allah faslun hada kani faasilun calaamaat lbuluuqi qaangaarka calaamadihiisu alaatun saddex weeye tamaamu khamsa casharata shan iyo toban dhammaystirkood weeye sanatan oo min sanatin sane ah fi dakari qofkii labka ahaa ay u dhammaystiranto iyo walunhaa wa fi lunhaa qofkii dhadiga ahaa ay u dhammaystiranto walixtilaamu weeye qofkii inuu riyoodo lagana wado qofkii inay biyihii shahwada ka yimaadaan ee manida ahaa ixtilaamka oo fi dakari dakar dhexdii ku sugnaaday iyo walunhaa unha dhexdii ixtilaamka oo haddaad ahdan waad awoodaa fi dakari xaal uu ku sugnaadayna waad awoodaa lianna shibhul jumluhu markuu daba dhaco shay mucaraf bialjinsiyyi aha waa nakiratun waa macrifatun hayru maxdatin waxaa ka dambeeya alxaal wasifatu baa ku bannaan litisci siniina sagaal sanana ay ku ixtilaamo walxaydu xaydkii weeye xaydka oo fil unhaa ama fil unhaa dhexdiisa xaal uu ku sugnaaday litisci siniina sagaal sanana uu ku xaydo halkan ayaynu ka bilaabaynaa fiqigii iyo kitaab alطahaara wuxuu ka bilaabay sheekhu raxmatullaahi calayhi calaamaat lbuluuq qofka qaangaadhkaa ah calaamadiisa qofka qaangaadhka markuu u dhow yahay markuu rag yahay af carabiga waxaa lagu yidhaahdaa almuraahiq xiniya gudiis baa soomaalidu ay dhahaan culimmadu markuu qof dumar ah uu yahayna ee qaangaar uu u dhow yahayna almucsir oo saad aha ayaa la yidhaahdaa luqa carabiya soomaali maxaa lagu dhahaa allah aclam idan qofka muraahiqa ee mucsirka ahaa qofku muxuu ku qaangaadhaa asal ahaan su-aal baad isweydiin kartaa limaada uu ooga bilaabay qaangaadhka su-aasha jawaabteedu waxaa weeyaan haddee axkaamta fiqiga ah qofka loo jidaynaya waxaa weeyaan qof baaliqa ah weeye xaddi takliif gaadhay weeye idan waa qofku inuu barto weeye axkaam eh, calaamaat waa inuu barto sheekhuna saddex ayuu inoo sheegay qofku markuu qaan qaangaaday iyo markuusan qaangaadhin u kala duwan yahay markuu qaangaadhin laba qalam ayaa saaran mid weeye qofku hadduu wax fiican uu sameeyo isagoon qaangaadhin waa loo qori waa mid kale eh hadduu wax itlaafiyana waa laga liibayna waa laga qaadayaa taa waa mid laakiin xaddu takliif hadduu gaadho labadii waxaa ugu darman qalamkii ciqaabta ayaa ugu darmano shay hadduu sameeyo in loo ciqaabo idan calaamaatulbuluuq in la barto waa shay muhim jiddan ah wey calaamaatulbuluuq qofku hadduu qaan gaaro waxyaalo badan baa ku waajibay hadduusan qaan gaarina su-aal baa laga yaaba ina isweydiisa ayadana oo ah qofku markuu toddoba sano jir yahay salaadda ha la amraa la yidhi toban sano markuu gaadhana ha ah, lagu garaaco siduu xadiidkii ahaa su-aasha isweydiin waxaa weeyaan mar hadduusan banqaan gaarin limaada loogu garaacayaa de waxaa weeyaan qofka amarku uu ku dhacayo ma asaga mise waa weliga waa weliguu ku dhacaya weliguna waa nin qaangaara ah. idan isaga waxba lama amrayo calaamaat lbuluuq sheekhu wuxuu yidhi waa alaaa waa saddex ta koobaad wuxuu ka dhigay raxmat ullaahi calayhi qofkii shan iyo toban sano inay u dhammaystiranto waxaan dhahaynaa shan iyo toban sano inay u dhammaystirto rag iyo dumarba way ka dhexaysaa shan iyo toban sano qofku haddii uu gaadho waxa weeyaan uu qaan qaangaadho adilo fara badan baana jirta nebi maxamed salawatu ullahi rabbi wasalaamu calayhi xadiidkii saxiixa ah, cabdullaahi bni cumar ayaa waxaa la yidhi waa loo soo bandhigay yowma uxud isagoo afariyo toban jir ah dagaalkana muusan u fasixin sanadkii dambe ayuu sagoo shan toban jir ah ayuu dagaalkii yidhi waan gelayaa waana loo fasaxay qaangaarhnimay ku tusinaysaa laakiin madaahibta ku kala duwan inaku madaahib ma sheegayno madhabkeenna baan ku taqayudaynaa madaahib waxaa jirta siddeed iyo toban sano layaa bintiin gaalada siddeed iyo toban sano dhaha laha madaahib baa jirta xanafiyadoo kale waxay leeyihin wiilku waa siddeed iyo toban gabadhuna toddobiyo toban maalikiyadoo kale siddeed iyo toban bay qabaan idan qawaaniinta iyo ruulka ay leeyihiin madhabka unbaa laga soo min guuriye waxay igu ibtikaareen ma oo meelo fara badan qofkii faransa fiiriye waxaa la dhihi jiray dastuurkeedii iyo wadcigii waxay dejisatay idaylkii madhabka maalikiga wey waxay gumaysan jireen duwalkan waxaa la dhihi jiray madhabka maalikiyada haysta ee shimaalka shimaal ifriqiya ama ku yaalla harbi ifriqiya ilal aanana ay sii gumaysanayaan jamiil shan iyo toban sano markay u dhammaystiranta wey su-aal baa isweydiis waxaa jirata maqaadiir la yidhaahdo oo taqriibi iyo taxdiidi ah taqriibi iyo taxdiidiga waxaa laga kala wadaa taxdiidigu waxa weye wax sar go-an intaa weeye shan iyo toban sana habeen kama yar habeen ma dhaafsiisano taqriibigu waxaa weeyaan laba habeen iyo shan habeen iyo afar inay dhaaftay iyo inay xaggan ka yaraatay iyo yutasaamax fiih waa iska diyaar tan waa taxdiidi ee taqriibi ma aho shan iyo toban sano yaa ku fiican hadda ma taqaanaa dadka magaalada lagu dhalay isbitaalaha lagu dhalay dadkii laakiin sida annagoo kale baadiyaha lagu dhalay waxaa laga yaaba dhowr xagga inay kuula dhaafto ama xagga inay kuula dhaafto marka waxaa fiican qofka waalidka ah in uu calaamadeeyo oo uu qoro sida loo qoro hadda maalinka uu qaan qaangaadhay taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay hooyadii hadduu ka soo baxay markay duhurkii toddobada saac ama kowgaa loo yaqaanaa dadku way kala duwan yihin waayo toddobadaan maqaan anugu toddobada saac markay ahayd ee duhurkii la gelaya toddoba saac oo shab ah markay ahayd ayuu ay hooyadii ay dhashay qofkan ragga ama dumarka ah waa la tiriyey waa la tiriyey waa la tiriyey waa la tiriyey waxa la tirinayana waxaa weeyaan sanadka hijriga ee horta miilaadi kuma jiro sanadka hijrigaana usoo noqo shamsi iyo qamari buu leeyahay qamariga midka la tirinaya weeyaan way sheegaan culimmadu saddex boqol konton iyo afar maalin iyo sideed saacadood iyo afartan iyo siddeed daqiiqo weeyay dhaheen intaasuu ka kooban yahay marka intaas oo la tiriyey oo shan iyo toban sano gaadhay mar allaale markay shan iyo toban sano gaadho qofkaa xaddu takliif ayaa fuulaya haddii uusan dee wax kale ku baaluqin baan ka hadlayaa xaddu takliifaa fuulaya oo baaliq buu noqonayaa culimadu waxay is weydiiyaan ka waran isagoo salaad ku dhex jira dadka iska tukadaan maasha allah way iska hanuunsan yihiin isagoo salaaddii ku dhex jira ayaa daqiiqaduu ka soo baxay hooyadii waxay ku aaday asagoo laba ragcadood soo tukaday labada ragcadood dambena waajib weeye labadii horena sunna ay noqon salaaddii ma soo bilowbaan dhahayna insha allah subadkeenna ugu tegi doonaa caadi weeye salaaddiisi way u jirtaa ha dhammaystirta o bilahi towfiiq casarkan hasii tukado waaldarbu fi lcashri wa fiiha in balaq ajzat walam tucad idaa minhaa faraq isagoo ku dhex hadduu baalaqo salaaddiisii way gudday kuna soo celin maayo waa diyaar wey idan taxdiidi weeye tamaamu hamsa sanatan fi اdakari wاlunhaa intaas ayaynu oga baxaynaa wاlاxtilaamu fi الdakari wاlunhaa litisci siniin ixtilaamku waa biyihii shahwada manida weeye ixtilaam waxaa looga cabiraa inta badan waxay ku yimaadaan riyo saa darteed baa ixtilaam looga cabiraa waa ilaa manidii baa hadda laga wadaa dakarka iyo unsahana way ka dhaxaysaa sagaal sana ayaa iyadana inuu qofku ku biyo duuliyo ay tahay wixii ka horeeya miyaa waa cillo iyo qofkaa xanuun iyo jirro hayse sagaal sano markuu gaadhona qalamkii qalamu takliifka ahaa ayaa fuulaya idan alixtilaamu fi اldakari wاlأunthaa litisci siniina alixtilaam waxaynu dhahaynaa biiyaasha qofka bini aadamkaha ka soo baxa way kala duwan yihi saddexna weeye waa meni iyo madi iyo wedi sifadana way ku kala gedisan yihiin axkaamtana way ku kala gedisan yihiin waxa ka ratimayana way ku kala gedisan yihiin sifada way ku kala gedisan yihiinoo say u soo baxayaan kuwo tadafuq iyo shahwo ayay ku soo baxayaan wayna culus yihiin waa manida kuwana waa biyo iska cad weeyaanoo shahwadu markay kacdo ayay yimaadaan tadafuqna ma raacsano waa madiga lixdaleela la yidhaahdaa soomaaliga intaan ka garanayn alwadyuna waxaa weeyaan waa biyo soo baxa oo calow calow ah weeyaan oo maxaa la dhihi jiray sabab iyo cillo ku yimaada gaar ahaan xilliga qabowga ama qofku markuu shay culus xambaaro ama kaadida gadaasheeda almuhim waxba ku yimaada marka sifaad ahaan way u kala gedisan yihiin axkaam ahaanna way u kala gedisan yihiinoo manidu waa daahir labadan kalena waa nijaaso weeye waxa ka ratimayana way ku kala gedisan yihiinoo manida qabays ayay waajibisaa laakiin kuwan kale qabays ma waajibiyaane meeshii ay kaa gaadhayna waad iska dahiraysaayo waad iska nadiifin waad iska dhaqaysaa maxaa dhihi jiray waadna ka weysaysanaysaa idan min xayu asifa wa min xayu alxukm wa min xayu maa yataratab saddexdii bay ku kala duwan yihiin midda qaangaadhka iyo xaddu takliif keenaysa waxa weeyaan waa manida weeye kuwan kale wax la socda ma jiro su-aal baa isweydiis mudan ayadana oo ah ma taqriibibaa mise waa taxdiidi xagee sagaal sano samaynaa dhihin sagaalka sano ma taqriibiba mise waa taxdiidi culimmadeenni waa isku khilaafeen raggii xalay aan soo tirinaynay gaar ahaan tanqiix athaani raggii iska lahaa yaa ka xusuusta wuxuunun tanqiix athaani waaxid itnayn tanqiix athaani ama marxala alkhaamisa ama dawr alkhaamis waaxid itnayn ya ibnu rifca la yaa ka xusid tankiix aلثaani hay sheekh aلramli صaxiix yaa kale korooda ibnu xajar ilhaytami iyo khadiib shirbiini baan sheegnay soo ma ahayn raggii baa meeshan isku galay waxay leeyihiin sagaalka sano khadiib shirbiini iyo baajuri walwada garamaan umalayn ba'da ka raadi bay dhaheen afarta ba' baa fiqiga shaaficiga laga raadiya insha allah waan gaari doonaa abushujaaca sharaxiisa qaasimiga xaashiyada saaran weye ibraahim albaajuuri ibraahim albaajuuri iyo khatiib ishirbiini waxay leeyiin waa taxdiid sagaal sano laba habeen hadday ka yar tahay oo biyihii ay ka yimaadaan waxaas waa cillo kale iyo malad keenay weeyaan sagaal sano shab waa inay noqoto sheekh islaam zakariya alansaari iyo ibni xajar alhaytami waxay leeyihiin may waa taqriibi waa taqriibi haddii taqriibi la dhaho yacnii meni inta afar qowl baa lasoogu khilaafsan yahay oo meeqaa la saamixi mani inay soo baxdo oy go'do waa qadar yar yacni ama hal yoom ama laba maalin ama waxa la yidhaahdo aqalulxayd iyo duhri wax aan u waasac noqon karin waa lixiyo toban beri wax ka yar weeye insha allah waan gaari doonaa sidii muctamadkaana kaa damba ah idan waa taqriibi yay dhaheen sheekh islaam zakariya alansaari ibnu xajar ilaytami yaa soo hadhay ramli soomo ramli wuxuu yidhi waan kala qaadi gabadha sooma oh sagaalka sana waa taqriibi oo laba maalin iyo saddex maalin iyo afar maalin haddii ka hadha oo ka yimaadeen biyihii shahwada oo caadi xaju takliif way gaadha ragga sooma oh waa taxdiidi sagaal sano shab waa inay noqoto idan saasaa loogu kala tegay tan ahaa alixtilaam ahna marka ixtilaamku ama hurdaha ku imaato ama soo jeed ku imaato ixtilaam inta badan wuxuu ka yimaado in baa ereyga laga cabiray ama soojada ha ku imaato ama hurdo ha ku imaato ama xaaraan ha ku imaato ama xalaal ha ku imaato xaaraan qofkii biyihii gacanta iskaga keenay ama gogooldhaaf sameeyey xalaal ha ku imaato si kale ku imaato wakoka hal su-aal jirta su jirta waxaa weeyaan culimmadu waxay dhaheen haddii biyihii shahwada ay iman rabeen markay iman rabeenna iyagoo soo boodboodaya oo xubinkiisa taranka ah dhab uu siiyo kadibna sidaa ay ku noqdaan ma qaangaadhaya mise ma qaangaadhayo calaamatulbuluuq ma lagu tirin mise laguma tirinayo culimmadana waa isku khilaafeen khilaafkaan soo gurinayna intabihuu xanaaf iyo maaliki iyo xanaabilo shuqul kuma waxaan akhrinayna waa madhab waa raggeenii aan xalay soo tirinay soo maa ibnu xajar alhaytami wuxuu leehay raxmatullaahi calayhi wax lagu tirinaya calaamo ma oho mar haddaysanba bannaanka iman khuruuj baan rabaa buu yidhi inay imaadaan alimaamu ramlina wuxuu leehay mar hadday meeshaa soo gaadheen waa la tirinayaa waa la xisaabinayaa calaamatulbuluuq ayay noqonaysaa taa waa kii labaadee ahaa alixtilaamu fi اldakari wاlunhaa litisci siniin waxaa dambeeya alxaydu fi اlunhaa litisci siniin tan dumarka ayay gooni ku tahay mushtarak mee waa mukhtas dumarku sagaal sano markay gaarhaan biyihii caadada haddii biyihii maxaa la dhihi jiray xaydka haddii maxaan dhaha dhiiggii haddii kii uu ka yimaado qofkaas wuu qaangaadhay oo qaangaadh ayaa lagu tirinayaa dumarka dhiigga ka soo baxa waa saddex iyaguna min xayu sifatu wa min xayu alxukmu wa min xayu maa yataratab baynu sheegaynaa dumarka waxaa ka soo baxa xayd waxaa ka soo baxa nifaas waxaa ka soo baxa dam la yidhahda yidhahdo damulistixaada tilmaan aan way ku kala duwan yihiin oo hee xaydku waa wax rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray calaa banaati bani aadam uu ku abuuray weeyaan sixo iyo caafimaadna ooga soo baxa xilli gooniya awqaad gooniyahana ooga soo baxa tilmaamihiisu waa kaas tilmaamo kale wuu leehay waan gaarhi doonnaay amaa nifaasku xilliga uu yimaado waxaa weeyaan bacda aw caqiba alwilaada dhalmada kadib ayuu yimaadaa dumarka waxaa ku badan insha allah waxayd markaan gaannaan sheegi doonnaah markii ay fool tahay waxbaa yimaada dhowr maalin laba maalin baa laga yaaba waxaa inuu socdo waxaa laga yaaba inay ku tiriso demu nifaas inay ku tiriso walaysa demu nifaas demu nifaas wuxuu yimaadaa dhalmada kadib buu yimaadaa waxaa laga yaaba labadii salaad saddex salaad inay ka tagto kadibna ay sidaa ku umul raacdo aakharana kuleetiga la qabsado ayaa laga yaaba idan axkaamta in la barta weeye damkaana demu nifaas baa la yidhahdaa waxaa kale damka demu istixaada istixaadadu jiri iyo cudur ayaa keena xidid baa furmo marsaasuu ku yimaadaa taa waa min xayd tilmaan ahaan iyo meel mar goorta ay soo baxaan iyo xilliga iyo wakuka xukun ahaan sooma oo dhammaantood dimaadu waa wada nijaaso min xaysu maa yataratab sooma ah xaydka iyo nifaaska toban shay baa loo diidi doonaa matniga safiinahaynu ku mari doonaa amaa istixaadada way ka duwan tahay kuwaa looma diidayo axkaam gooni ah ayay iyaduna waxa ka ratimaya ayay yeelan doontaa wlxaydu fi اlunhaa litisci siniina sagaal sane inay ku qaangaadhi daliil اlistiqraa weeye istiqraa imaamu shaafici baa aad u xog ogaal noqday oo wax badan baadhay oo wax badan istiqraa tatabuc waxaa la dhaha magaalada nairobi intaa isu maxaa la dhihi jira wax badan aad weydiiso intaasoo sanana ay kuu qaadato aad arrin rabto inaad si fiican u salgaadho si ay dhiyoo kale intaad noqoto kadibna aad meel saarto masaladii ayaa waxaa la yidhaha istiqraa wa baan ku gaadhay qofka sheeganayana waa qof caalim ah innaku istiqraa wa tatabuc baan ku gaadhay aa inaku malihin imaamu shaafici wuxuu leeyahy istiqraa wa tatabuc sidaasaan ku gaadhayoo waxaa la arkay gabadh waaxid iyo cishriin da'deedu intay tahay jaddan noqotay jaddan noqoto ayay ay noqotay su-aasha meesha ku jirta waxaa weeye ma taqriibi baa mise waa taxdiidi ayadana waxaan dhahaynaa yani sagaalka sanaan ka warramaya waa taqriibiye taxdiidi ma aho waa taqriibiye taxdiidi ma aho waxaa loo dhaafayaa xayd iyo maxaa dhihi jiray dhuhri intooda oogu yar wax u waasac noqon kara wax ka yar xayd maxaa oogu yar yowm waleyla duhri maxaa oogu yar khamsata cashar isku darmeeqa beri weeye lixi toban beri lixii toban beri wax ka yar sagaalkii sana iyadoon gaarin hadday gabadhii dhiiggii ku yimaado damuxayd baan ku tirinay tusaale ahaan shan habeenaa sagaalkii sana oga dhiman toban habeenaa oga dhiman afari toban baa oga dhiman xayd weeye laakiin labaatan beri hadday oga dhiman tahay xayd ma oho xayd ma oho sababtoo ah waxaan dhahaynaa way dhaaftay meeshii lixiyo tobankii aan idan waxaa weeyaan taqriibi eh taxdiidi ma oho intaana calaamaatulbuluuq aynu dhaafin caanada ama timaha hoos ka soo baxa ma lagu qaangaadhaa mise laguma qaangaadho timaha hoos ka soo baxa qofka muslimka ahaa kuma qaan qaangaadho gaalkuna uu ku qaangaadhaa ku adkaynayna hayo cadaynayna qofka muslimkaa kuma qaangaaro waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo laga celinaya axkaam fara badan oo laga celinaya xoolo loo dhiibi lahaa wax fara badan inuu isdhooniyo xoolahan soo dhacdo sakiin intuu qaato uu iska soo saaro marka waa laga reey kuma qaangaadhay qofka gaalka ah sooma o gaar ahaan qofka muslimiinta ku dhex noole gaalka ah ee dimiga ah ee jizyada iyo gabarada laga qaadayo dee intuu iska soo saaro qofka yar jizye lagama qaadayo kaweyn baa laga qaadaya sooma intuu sakiin qaato inta badan iskama soo saarayo sooma kana xoolihiisuu ilaashanaya kanna xooluhu ku ordaya culimmadu idin saasay u kala duween raxmatullaahi calayhim jamiica intaynaa ka bixin calaamaat اlbuluuq nuhuud اthadi ama waxaa la gabadhii inay naas soo bixiso maku qaangaadhi mise kuma qaangaadhayso kuma qaangaadhayso in sha allah waxaan ugu tegi doonaa xawaashi farabadan iyo kutub farabadan iyo culimada ka hadla calaamo ma oho sababta waxaa laga yaaba dheen markay qaangaadhaysaba shan sano ka hor inuu ka soo baxo gaar ahaan xilligan la joogay waa kasii dartaba soomaa idinma ku qaangaadhayso intaynaa calaamaat اlbuluuq ka bixin gabadhu ma ku qaangaadhaysaa uur uurku calaamatulbuluuq ma ahee calaamatulimnaa wey yacnii inay biyo duulisay calaamad u tahay mar hadday biyo duulisayna dee way gaadhay idan waxay ka leexanayaan culimadu inay ku dhahaan waa calaamatun lilbuluuq laa calaamatu lilbuluuq ma ahee waxay calaamo u tahay calaamatulbuluuq bay calaamad usii tahay idan way ku qaangaari weeyaan sheekada warkoo kooban intayna calaamaatulbuluuq ka bixin qofka codkiisu weynaada ninkii ragga ah wuu ku qaangaari hiqalu sawt amuumumu inuu dhaho dadka qaarko ayagoo inaa cod yar yihiinba laakiin dadka qaarkoodna codkuu soo kobcaa iyadana wuxuu ku qaangaari wuxuu ku qaangaari malo intaas ayaynu oga baxaynaa calaamaat lbuluuq sheekh wuxuu yidhi faslun hada kani faslun shuruudu ijzaa'i alxajari insha allahu sideedan ayaynunan dhammaynanaa xajarka iyo dhagaxa guditaankiisa shuruudeedu amaaniyatun sideed weeye intaynaa bilaabin shuruud ijzaa alxajar intaynaa bilaabin ayaa waxaynu ka sheekaynaynaa tahaarada leanna kitaabu tahaaru intuu sheekhu ka bilaabaya istinjuu ka bilaabayaa marka erar iyo hordhac aynu u samayno tahaaradu culimo waxaa weeyaan rafcu xadain rafcu xadain wa isaalatu khabath ayay yidhaahdaan tahaarada xadad la iska koryeelay iyo khabath oo nijaaso aho la zuuliya ayaa waxaa la yidhaahdaa tahaaro dahaaradu waxay leedahay maqaasid waxay leedahay wasaa'il waxay leedahay wasaa'il lwasaa'il wasaa'il lwasaa'il meel baan ku gaari doonaa hadda ma sheegayo laakiin wasaa'isha iyo maqaasidaan sheegay wax kastoo afkayga ka soo baxayn ee eh, habeen dambe waa la waxa waxaa lagaaba cashir inaan la akhrin istaag hebeelow hadayntaan kuu dhiibtay uun ii keen wax kale ma jiro soo waayahay maqaasidu ahaara maxaa weeye ahaarada maqaasideeda iyo yoolkeeda iyo wax laga leehay maxaa weeye maqaasidu ahaara waa afar waa alwuduu waalghuslu waaltayamum isaalat najaas afartaa weeye waa la qaban waa la xifdin waxaa weeye alwuduu waalghuslu waaltayamum isaalat najaas waxaad arki doontaan kitaabu ahaara inuu intaa ku daba dhamaan doono kutub kastoon akhrinayno ilaa minaajka inuu intaa ku daba dhammayn doono ayaad arki doontaa idan maqasidu dahaara weye maqaasidaa maxaan ku gaari wasaaishu maxay yihin wasaaishuna waa afar berri waxaan ku diidaa hiblaayaa afar ha sheeg hiblaayaa afar ha sheeg hadda meeqa saddex baan soo marray yaa ii sheegi kara yaa calaamaatulbuluuq waa meeqaan dhahnay saddex dhiigagu waa meeqaan dhahnay saddex biyaha bini ka soo baxa meeqaan dhahnay saddex alaaatu alaat baynu soo marray sooma saddex ley waynu soo marray sooma haye afar ley baan hadda bilownay meeqa afar ley baan soo sheegnay tan maqaasid ah sooma tu kala qabso wasaa'ishuna waa afar kow almaa labo alturaab saddex alxajar afar addibaaq afartan waxaa la yidhahdaa wasaa'il ahaara la yidhahdaa su-aashoodu waxaa weeye tan idinkaaynu weydiin almaau waa wasiila yay wasiilo u yihiin fikir fikir afartii maqsadka aad afartii maqaasidda aad alwuduu kow waalghuslu zaalat najaas tayamum ma noqon karaa haye waaye yalla maxaa ku xigay almaa waxaa ku xigay aturaab turaab yuu noqon karaa atayamum wax kaloo noqon kara yaa ii sheeg kara isaalat isaalat nijaas sax weye laakiin keeda axsanta khayr ilah ku siiyo isaalat najaasati almuqallada weeyaan marka intaa israac isaalatu nijaas oo dhan ma aho intaad nijaas meeshan kaaga tusho yaadihii carraan soo qaaday waan ku tirtiri laa laa laa laa isaalat najaasati almuqallada weeyaan haye waay su-aasha kale alxajar waa wasiila wasiila leh izaalat najaas uduu ma noqon karaa haye addibaaq waa wasiila wasiilaeesh wasiilaeesh waa magdin magdin dibaaqa insha allah aan gaari doonaa izaalat najaasa wax kale ma noqon karaa ya haye waay izaalat najaasa sababtoo ah haraggii baad nijaasada kaga zuulinaysaa soo ma o wakuka axsantum afartaana waa inaad qabato sida loo isticmaalayna waa inaad qabato insha allah wasaa'il wasaa'il aaniyada iyo ijtihaadkaiyo insha allah waan gaari doonaa intaana shuruudda ijzaa'i alxajar bilaabin istinjah ayaynu ka hadlaynaa istinjuu wuxuu leeyahay arkaan tacriifna wuu leeyahay luqatan waistilaaxan baynu u sheegaynaa xukun baynu u sheegaynaa si fiicanha loo qabto istinjuu tacriiftiisu luqa ahaan alqaطcu goyn weey isdilaaxan baa inoo muhim ah waxaa la yidhaahdaa isaalat اlkhaariji الnajisi اlmulawith min axadi الsabiilayni canhu bimaa'in aw xajar tacriifta waa la xifdin waana la fahmi isaalat اlkhaariji الnajisi almulawithi min axadi الsabiilayni canhu bimaa'in aw xajar waxaa la yidhaahdaa khaarij soo baxay in meesha laga bixiyo laga tirtiro oo laga zuuliyo khaarij oo dhan baa khaarij oo dhan weeye ama bowl ha ahaado ama khaa'id ha ahaado ama dam ha ahaado ama shay kale oo dareeraya ha ahaado wuxuu dooniba ahaado khaarijku waa khaarijkee tilmaamuu leeyahay annajisi oo nijaaso ah markaan annajisi ku dhaho waxaa meesha ka baxayo ixtiraajka noqonaya khaarij oo taahir aha maalan dixire baa qofkii ka soo baxay dabadiisa ka soo baxay oo kale ama waxaa ka soo baxay qaruurax ama dhagax baa ka soo baxay ingegan ayaa ka soo baxay haye isaalat alkhaariji najis almulawith oo wax wasakhaynaya wax hallaynaya talwiif samaynaya hadduu hayru mulawith yahay baa meesha kaa bixi sida qofkii waxaa ka soo baxay saalo oo kale saalo ma la garanaf soomaaliga haye waay saalo oo kale ayaa ka soo baxday ingegan welibana waxba mulawis ma ahan dhahayna dhagax ingegan baa ka soo baxay hayru mulawis weeye aslan shay mulawis ah waa inuu soo baxo xaggee ka soo bixi meel kasta afka hadduu ka soo baxo aggan laa laa min axadi sabiileyni labada waddo midood culimmadeennu isticmaalka iyo ereyga isticmaalayaan kinaaya ku jirta labada waddo baa la yidhi hor iyo gadaal baa laga wadaa laakiin hadda baraha bulshada maxaa loola soo fadhiistay wax kastaoo la iska sheegay soo allahu mustacaan waa la zuulinayaa maxaa lagu zuulin bimaa'in aw xajar ama biyo ama xajar ayaa lagu zuulinayaa haye biyaha waynu iman doonahay waynu baran doonaa yaa daahira yaa nijaasaah yaa qaliil yaa kaiir hee bal dhagaxa iiga waran haye dhagaxaynu dul istaagaynaa dhagaxu dhagaxii aad taqaanay ma oo baabul istinjaa markii la joogay dhegtaaga fur tiishkaa dhagax noqon wax kastaa dhagax noqon idan dhagaxa baabulistinjaa iyo dhagaxa baaburajmi markii la jooga kaaf iyo kala dheeri weeye baabulistinjaa dhagaxa aynu ka hadlayno afar shay wixii laga helo waaba dhagax dhagax baa loo yaqaanaaba fuqahadu dhagax bay u yaqaanaan kow waa inuu daahir yahay afar shay baan sheegi waa afarleydii baad ku daray misla socnaa berriyaa afar afarley ahun baa lagu dhihi waa lagu weydiin kow waa inuu daahir yahay shaygan labo waa inuu jaa ingegan yahay jaamid saddex waa inuu qaalic yahay bimacnaa waa inuu nijaasadii fujinayo afar hayra muxtaram inaan la ixtiraamin sida kitaabkaa safiina oo kale nijaasa ma iskaga tirtiri kartaa khalad weeye sheekh kutub ilcilmi la iskagama tirtiri karo haye waaye ma isla soconaa afartaa shay wixii laga hela ayaa la yidhaahdaa xajar baabul istinjaa tiishka ma lagu istiijaysan karaa haa afarta shardi ka fiiri iikaadi kudha qofka tiishmjekanaan yar marinaya afartii xabo tiishkan markii maaragtay diyaaradaha la fuulo lagu siiyee qoyan ma aragtay ma lagu istijaysan karaa maya sababtoo jaabin kan ilmaha yararka iyo waxaa lama ma lagu istijaysan maya ay jekan marayso waaxid waan helay itnain alaata arbac waa lagu istijaysan karaa kan laguma karo idan meel baad ka duulaysaa iska hadla ma tiid iska hadlayo axkaamta ku dhiiranaya ma tiide qawaacid baad haysataa ood ku tadbiiqinaysaa idan kaasaa waxaa la yidhaahdaa xajar sharci ah shuruud buuna insha allahu inoo yeelan doonaa xajar xajarku ama istinjuhu aan usoo noqday bimaa in aw xajarin baa taa ina istaajisee haddii aan usoo noqonno ma intaynu ka bixin intaynaa ka bixin shuruudan afarta ah jaamid markii la dhaho kii kii qoyanaabaa baxay soomaa daahir markii la dhahana kii nijaasadaaba baxay soomaa qaalic markii la dhahana kii aan fujinaynin sida qaruurad oo kale yaa soo qaadato waan ku istijaysan baad dhahay way kuu qasian way kugu wareerino sooma haye hayr muxtaramna kutubtan aan sheegnay iyo kuwa kale ayaa baxay istinjuhu arkaan buu leeyahy tacriif baan u sheegnay hadda sooma istinjuhu arkaan buu leeyahy mustanji waa mid mustanjaa bihi na waa mid almustanjaa fiihina waa mid kale almustanji waxaa weeyaan qofka eesh istinjaysanaya wey almustanjaa minhu baa jira marka waa afran ka dhigaynaa almustanji wاlmustanjaa minhu wاlmustanjaa fiihi wاlmustanjaa bihi afarlaydii baad ku dari waan ku weydiin haddaba haye waaye almustanji de waa qofka sooma almustanjaa minhu wa wixii ka istanjaysan waa saxaradii kaadii iyo waxaas weeye almustanjaa fiihi waa makaanka iyo meesha weeye almustanjaa bihina dee waa wixii aad ku istijaysanta ama biyo ama dhagax noqonaya afartaana hee waa arkaanta weeye waxaa ku xiga xukmu listinjaa in la istijaynstaa ma xaaraanba ma karaaha ma sunnaa ma waajiba waxaan dhahaynaa iyadana axkaam altakliif ayaa ku dureeraysa axkaamu takliif waa la yaqaanaa sooma axkaamu ladaya axkaamu takliiftii shan tahay in la isdijaysto mar bay xaaraan noqon sidee waxa lagu istinjaysanayo shayga lagu istinjaysanaya hadduu yahay shay nijaaso ah oo mulawith ah oo ku wasakhaynaya oo ku sii marmarinaya inaad markaa ku istinjaystood xaaladdaa ku istinjaysato shayga xaaraan weeye inaad istinjaysato marmar bay sunno noqon yacnii waxaan ka warramaynaa axkaamtu waxay ku dhacaysaa waxa aad ku istijaysanaysa iyo waxa aad ka istijaysanayso marmar bay sunno noqotaayo shay jaamid ah hadii aad ku istijaysanayso si kale aanu dhigo aan ku noqdo hal mar haye waayo axkaamu takliifiya alkhamsa shan baa ku dureereysa waxaan dhahaynaa mar waajib bay noqotaa inay istijaysato istinjaha iskale ee shaygu iska malo shay nijaaso ah oo mulawith ah oo axadi sabiileyn ka soo baxay inaad ka istinjaysatee istinjuhu markaa waajib buu noqon sooma waa midda koowaad marra sunnuu noqono shay jaamid ah oo hayra mulawith ah haddii uu soo baxo inaad istinjaysato sunnuu noqon waana iska dayn kartaa wey istinjuhu mar karaahuu noqdaayo culimmadu waxay dhaheen inkastoo muran iyo ismaandhaaf madhabkeenna uu ka jiro qofkii intay dabayli ka soo baxdo ama neef ay ka soo baxdo inuu dhaho tan baan ka istijaysanayaa karaaho way dhaheen culimona mayna dhihin laakiin karaaho wey alqowl muctamed ka soco marmarra ibaaxay noqotaayo qofkii intuu dhidido kadibna uu isdhahosho waxbaa ku gaaray waxbaa hallaabay oo dhaho waa iska bannaantay inuu istijaysto marmarra waxay noqotaa xaaraan bay noqotaayo wuxuu ku istijaysanaya haddii uu yahay shay xurmale sida kutuba ahlilcilmi ama dacaam ama shay kale ama uu ku istijaysanaya shay uu soo dhacay ama shay uu maxaa dhihi jiray xoog uu ku soo qaatay biyo ama dhagax marka waxay noqonaysaa xaaraan marka al alaxkaam shantii weeye haddii najis haddii najis mulawith ah uu soo baxo inaa istijaysato waa waajib hadduu shay khayra mulawith ah uu soo baxana inaa istijaysato waa sunno hadday neefi soo baxda inaa istijaysato waa karaaho haddii dhidid iyo wax aad dareento inaa istijaysato waa iska bannaan tahay haddii kutubi ahlilcilmi ama shay aad soo dhacday aad ku istijaysatana xukunkan inkastoo kastoo u noqonaya shayga ku istijaysanaysa waa xaaraan bay dheheen markaa istijaada noqonaysa idan axkaamta ayaa ku dureeraysa istijaaha biyana waa lagu istijaysan karaa dhagaxna waa lagu istijaysan karaa waana la israacin karaa saddex martabay iyaduna leedahay dadku waxay u malaynayaan qaarkood in uu la mid yahay dhagaxa markii lagu istijaysanaya tayamunka oo kale taana sax ma ah tayamumka waa markii aad biyo weydo weeye dhagaxa samoo biyihio halkan yaalla nairobi baad joogtaaye qabowgii intaad ka baqday inaad tiishka meesha soo dhigato ku istijaysato waa caadi waxaa kuma xidhno shuruuddan ubaan tirin doonnaa siddeedda shardi aan baan fiirin doonnaa shaygan inuu kulansaday idan inaad biyihii iyo dhagaxii israacisa ama shaygii dhagaxa waa naqaana hadda sooma dhagax waa la fahmaya inaad biyihii dhagaxii israacisaa u fadli badan limaada dhagaxana aada horraysiiso ama shaygan dhagaxa aan u naqaano sababtoo a ah shaygaa wuxuu zuulinayaa meesha cayntiibuu meesha ka qaadi laakiin afarka ma qaadaya afarkii haddaad rabtay inaad zuuliso biyihii ayaad raacinaysaa yaani labadiiba inay meesha ka tagaan baa ugu fadli badan labadaabaynu ku xasili waxaa ku xiga biyaha xagga fadliga aa wsal allah wslm ala rasuuli lah l ali